bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak cla nabiyina mxamed wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii radd cala اljahmiya wالzanaadiqa liimaami ahli الsuna axmed ibn xambal caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaadhay oo inoo dambeysay mabaaxifta uu kaga hadlayay imaamku radinta jahmiyada oo ku saabsan qur-aanku inuu yahay kalaamka ilaahi tabaaraka wa tacaala adilladii ay deliishadeen iyo shubahaadkoodii ayuu imaamku ka jawaabay waxaa inoo dambaysay marka in uu keenay jahmiyadu inay keeneen qur waxay yidhaahdeen waa shay allana wuxuu sheegay shay walba inuu abuuray taasa marka yaa laga jawaabay wuxuu yidhi imaamku marka wa min alaclaami waaddilaalaati annahu laa yacni kalaamahu maca alashyaai almakhluuqa قال allahu lilriixi التي arsalaha على عاد tudamiru كل shayin بأمر rabbiha wa min alaclaami calaamooyinka waxaa ka mida wadilaalaati iyo tusmooyinka ku tusaya annahu alle laa yacnii inuusan u jeedin kalaamahu hadalkiisa maca al ashyaa'i ashyaada la jirankeeda almakhluuqati ee la abuuray inuusan kalaamkiisu ku jirin ulana jeedin calaamaadka kutusaya iyo tusmooyinka kutusaya waxaa ka mida qaala allahu alla inuu yidhi lilriixi dabayshii inuu ku yidhi allatii dabayshaasoo arsalahaa uu soo diray calaa caadin caad korkeeda uu ku diray yani qaala inuu yidhi liriixi ay fii shani riix wa riixda arinteedii ama dabaysha arinkeedii allatii saasoo arsalaha calaa caadin markuu alla ka hadlayay wuxuu yidhi tudammiru way halaagiyo way baabi'in kulla shayin shay kasta biamri rabbiha rabbiga rabbigeed amarkiisay ku baabi'inaysa amarkee rabbigeed xaalay ku sugantay ayb wuxuu yidhi imaamku marka waqad atat way timid tilka ariixu dabayshaasi calaa ashyaa'a shayaal bay ku timid oy soo martay lam tudamirha ashyaadaasoo aysan baabi'inin aynan halaaginoo aysan baabi'inin manaasiluhum dhulkii ay degganaayeen wa masaakinuhum iyo guryahoodii waljibaalu iyo buurihii allatii taasoo bixadratihim ayaga meeshay deganaayeen ku taallay fa atat way timid calayha korkeeda tilka riixu dabayshaasaa ku timidoo soo martay walam tudammirha mana aysan baabi'inin ma halaagin wa qaala alla wuxuu yidhi haddana tudammiru kulla shayin fakadalika kaas xaaluu la mid yahay idaa goortii qaala uu yidhaahdo alle khaaliqu kulli shayin laa yacnii kama wado nafsahu naftiisa kama wado walaa cilmahu cilmigiisana kama wado walaa kalaamahu kalaamkiisana kama wado maca alashyaai almakhluuqati ashyaadaas la abuuray macnaheedu waxa weeye qasadka iyo ujeeddada imaamku waxa weeye inuu ku yidhaahdo aayadda aad daliishateen jahmiyoy oo tudammiru kulla shayin waxaan u jeedaa khaaliqu kulli shayin khaaliqu kulli shayin kulliyadaas iyo cumuumkaas aad deliishateen lagama wado yacnii shay kasta inuu soo gudagelayo ee waxaa laga wadaa cumuumun uriida bihi alkhusuus yani kelimadu cumuum way kutusaysaa oo waa kulli waay min alfaad alcumuum bay ka mid tahay laakiin adilaa kutusaysa oo qaraa-in baa kutusaysa in aan wax walba loola jeedine waxaa laga wadaa wixii aqbali kara abuuris ha wixii abuuris aqbali kara yaa laga wadaa allah tabaaraka wa tacaala iyo hadalkiisa iyo cilmigiisa iyo sifaadkiisu abuur ma aqbalaan marka khaaliqu kulli shayin waa cumuum laakiin khusuus baa laga wadaa taa waxaa daliilu ah in sidaa laga wado qur-aanka kulli macnaha uu isticmaalay kulli oo inta badan laga wado laakiin aan dhammaan laga wadin qur-aankay ku timid oo aawe aayaddan uu keenay marka tudammiru kulla shayin biamri rabbiha dabayshii reecaad lagu diray ee halaagaysay alla wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala wax walba way halaagtay oo way baabi'isay iyadoo amarka ilaahay ku socota marka kulli shay khaaliqu kulli shay soo maahayn tanna waa kulli shay kulli shay inaan laga wadine intii uun loo diray inay baabi'iso basa laga wado ee halaaga aqbali karsay oo lagu fasaxay wax badanoo kalena ayna baabi'inin waxaa ku tusaya isla aayadda lafteed tudammiru kulla shayin biamri rabbiha fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuh deegaamadoodii buurihii meesha ku yaallay dhulkii makhluuq kale iska badaaye mayna baabi'inin marka kullida waxaa laga wadaa bimacnaa kulliyo oo laga wado intii loo diray lagu fasaxay inay baabi'iso loo ogolaaday baa laga wada laakiin wax walba ma soo gelayo sidaas daraaddeed intii meeshii loo diray ku taallabayba qaar ka tagtaye seebay ilaahay magacyadiisii iyo asmaadiisii iyo u soo geli karaan waye shaygaa isaga ilaan makhluuqaadkii meeshii ay wax baabi'inaysay ay ku tirtiraysay makhluuqaadkii ku yaallay bayba qaar ka tagtayba oo inaan halaaginoo baabi'inin saas daraaddeed waxaa laga wadaa tudamiru kulla shayin bimacnaa intii badnaayee loo diray iyo wixii lagu fasaxay kullidu mar baa laga wadaa loo isticmaalaa luqada carabiga iyo qur-aankii sunnadaba bimacnaa inta badan ee aan laga wadin cumuum kulli ayna qaadanaynin macnaha taasuu ka wada mar hadday sidaas tahay marka oo meelahay deganaayeen iyo guryahoodii iyo buurihii iyo makhluuqaad fara badan ayna baabi'inin kulla shay inta laga wado macnaha bacda shay oo intii loo diray ah khaaliqu kulli shay-anna waa la midoo ilaahay asmaadiisii isagu ma gelayaan sidaas way macnaa saas daraaddeed ilaahay kalaamkiisu ma gelin khaaliq kulli shay way wa min alaclaami calaamooyinka waxaa ka mid a ah. alaclaam waa jamcu calam calamkuna waa calaamadda raadka iyo calaamadda la yidhaahdaa calam marka la jamcinayana aclaam baa lagu jamciya wa min alaclaami calaamooyinka waxaa ka mid a wadilaalaati iyo tusmooyinka ku tusaya annahu alle laa yacnii inuusan u jeedin kalaamahu hadalkiisa maca al ashyaa'i ashyaadii la jirankooda almakhluuqati ee la abuuray in ilaahay hadalkiisu uusan ashyaadaa la jirin la abuuray tusmooyinka kutusaya iyo calaamaadkaiyo adilada kutusaysa waxaa ka qaala allaahu ay qowlullaahi ah, waxaa kutusaya qowlullaahi ilaahay odhaahdiisa liriixi dabaysha arrinkeedii uu ka yidhi allatii dabayshaasoo arsalahaa uu diray alle calaa caadin reecaad korkooda uu ku diray wuxuu yidhi tudammiru way halaagiyo way baabi'in kulla shayin shay kasta biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisa iyadoo ku socota <clears throat> kulla shay intaasi waqad atat way timid buu way soo martay tilka riixu dabayshaasi calaa ashyaa'a waxyaabo badan bay soo martay ashyaadaasoo lam tudamirha ah haddana inaan baabi'inin marka kulla shayinta shay kasta ma soo gelayee wax badan bayna baabi'inin manaaziluhum hadaad ashyaada ku cadaftana waad heli karta calaa ashyaa manaazilihim bay ku timid oo ay soo martay wa masaakinihim iyo meelahay deganaayeen waljibaali iyo buurihii allatii taasoo bixadratihim meeshooda ku taallay fa atat calayha way ku timid tilka riixu dabaysha iyadii way ku timid way soo martay walam tudammirha mana ayna baabi'inin inaysan halaaginna qur-aanka laftiisa ku tusay wa qaala haddana alla wuxuu yidhi tudammiru kulla shayin buu haddana ayadoo wax badan aan halaaginoo wixii meesha ku yaalay ka mida ayaa haddana ilahay wuxuu ka cabiray tudammiru kulla shayin kulladaasi markaa lagama wado dhammaan ma wada gelin laakiin kullidu waxay ku xidhan tahay wixii loo diray wixii loo diray inay halaagto kulligood waxba kama tegin ayb fakadalika kaa waxaa la mida marka idaa goortii qaala uu yidhahda alle khaaliqu kulli shayin kulli shay intaasi ayaduna taa horay la mid tahaye laa yacnii kama wado nafsahu naftiisa kama wado lanna khaaliqu kulli shay allah tabaaraka wa tacaala shay waa iskuwaa lagu iطlaaqaa isagaa shay isku iطlaaqay haddana maca dalika kullu shay cumuumkaa geli maayo ma suroobi karto walaa cilmuhu cilmigiisuna alla uma jeedo oo ma gelayo walaa kalaamahu hadalkiisana ulama jeedo isaguna ma gelayo maca alashyaai ashyaadii la jirankooda almakhluuqati ee la abuuray maxaa yeelay allaha khaaliqa iyo sifaadkiisu ma galaan abuur ma galaan isaguna waa khaaliqii wax abuuraya oo makhluuq mana noqon karo sifaadkiisuna isagaa iska lahoo makhluuq ma noqon karaan marka khaaliqu kulli shay makhluuqaadkaa laga wada ayb ayad kalu haddana keenay <coughs> oo macnaha iyadana faa'idaynaysa wa qaala wuxuu yidhi alla tabaaraka wa tacaala limalikati saba boqoraddii saba boqoraddii reer yamaneed markuu alla ka hadlay fi suurati namli wa uutiyat waa la siiyey min kulli shayin wax min kulli shayin wax kasta waa la meesha maxaa laga fahmayaa marka waxaa ka dhalanaysa haddii hadalka sidiisa hadda loo qabto wax walba inay haysato waxba ka maqnayn wax jiro oo dhan inay iyadu lahayd oo gacanteeda ay ku jireen wamaca daalika iyadoo kulli shay in la yidhi ayaa haddana qad kaana wuxuu ahaa mulku sulaymaana sulaymaan mulkigiisu shay-an buu ahaa walam tu'tahu haddana lama siinin iyada wakadalika waxaa la mida kaas idaa goortii qaala uu yidhaahdo alle khaaliqu kulli shay markuu dhaho laa yacni kama wado kalaamahu hadalkiisa maca alashyaai almakhluuqa bimacnaa mar kale ayaa qur'aankii ayaa wuxuu isticmaalay kulla shayin haddana aan laga wadin wax walba ee laga wado waxyaalaha qaarkood oo boqoradaas ree yamaneed ee saba markuu ilaahay ka hadlayay wax walba waa la siiyey buu alla yidhi haddana nebi sulaymaan calayhi salaam oo shaam nebi sulaymaan oo boqortooyadiisu shaam ka dhisnayd iyaduna markaa ay yaman ka dhisan tahay ma aysan milkigii nebi sulaymaan ayada lama siinin bal wax kale u kaadiye shay kale u kaadiye boqortooyadii nebi sulaymaan lama siinin oo iyada gacanteeda kuma jirin haddana maca daalika waxaa laga cabiray kulla shayin baa laga cabbiray marka waxaa laga wadaa bimacnaa wixii ayada boqortooye ku saabsan oo milki bini aadan ku saasan oo iyada hoos yimaada oo eriyada ay dhulkaa ka jiray waa la siiyey dhammaantii ee wax walba lagama wado man wa qaala alla wuxuu yidhi saba wuxuu ku yidhi yacni ka yidhi wey wa uutiyat waa la siiyey min kulli shayin shay kastaa la siiyey qad kaana waxaa ahaa buun marka mulku sulaymaana sulaymaan mulkigiisiiyo boqortooyadiisu shay-an shay buu ahaa walam tu'tahu lamana siinin yani waxa wey boqoraddaa lama siinin wakadalika kaa waxaa la mida marka aayaddaa maxaan u deliishanaynaa wakadalika kaa waxaa la mida idaa goorti qaala markuu alla yidhi khaaliqu kulli shayin laa yacni kama wado kalaamahu hadalkiisa maca alashyaai almakhluuqati ashyaadaa la abuuray la jirankooda soo ma wa uutiyat min kulli shayinna wax walba ma soo gelin wakadalika aayaddii horena wax walba ma soo gelin khaaliqu kulli shayinna wax walba ma geline ilaahiyo sifaatkiisu waa ka baxsan yihi qur-aankii sidaa u isticmaalay wey macnaha ayb wa qaala allahu alla wuxuu yidhi limuusa muuse wuxuu ku yidhi wastanactuka linafsii wuxuu ka gudagalay halkan <coughs> istidlaal kaluu haddana galay oo weli wuxuu daba socdaa aayaddii khaaliqu kulli shay intii daba socdaa qur'aankii buu keenayaa adille fara badan oo kullidaa isticmaashay oo haddana aan kulligii cumuum kulli a ah laga wadin saas wey maanaa tii wuu socdaa weli wa qaala allahu alla wuxuu yidhi limuusa muuse wuxuu ku yidhi wastanactuka waan ku samaystay linafsii naftaydaan kuu samaystay aayad kalena wuxuu ku yidhi wayuxadirukum ullah alla wuxuu idinka digayaa nafsahu naftiisuu idinka digaya wa qaala aayad kale wuxuu ku yidhi kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin wuu u qoray calaa nafsihi naftiisa wuxuu ku qoray alraxmata naxariis buu ku qoray yacnii naftiisa alle naxariis buu ku waajibiyey wa wa qaala wuxuu yidhi kale taclamu nebiyullaahi ciisa calayhi salaam wuxuu yidhi taclamu waad og tahay allow maa fii nafsii waxa naftayda ku jira walaa aclamu ma ogi maa fii nafsika naftaada waxa ku jira ma ogi ayb uma markaa kadib intaasoo aayadood maxay kutusayaan allah tabaaraka wa tacaala oo isku ilaaqay nafsi isku ilaaqay aayada ilaahay ku ilaaqay ya kelimada nafsi ah soo ma intaasoo aayadoodba yani wdanactuka linafsii allah isku ilaaqay naf isku ilaaqay wayuxadirukum ullahu nafsahu isagaa isku ilaaqa kataba rabbukum calaa nafsihi isagaa isku ilaaqa nebigiisii nebiyullaahi ciisaana taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsika isagaa ilaahay ku ilaaqa soo maa marka nafsi marka la yidhaah kelimada nafsi ilaahay asmaadiisa ka mid maaha laakiin waa yani kelimaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala isku ilaaqay ambiyadiis iyo rusushuna ay ku ilaaqeen soo ma ayb intaa markaynu ogaanno kadib kelimada in ilaahay tabaaraka watacaala isuna isticmaalay rusushiisuna u isticmaaleen uma markaa kadib qaala alla wuxuu yidhi kullu nafsin naf kastaay daa'iqatu lmowti waa mid geeri dhadhaminaysa naf kasta geeri bay dhadhaminaysa horey muxuu kuugu soo taqriiriyey in allah tabaaraka watacaala uu nafsi isku sheegay aayaddanna maxay leedahay naf kastay geeri bay dhadhaminaysa ayib nafta aayaddu sheegtay ee geerida dhadhaminaysa naf kastana ka dhigay alla ma gelayaaba ya jahmiyow waxaad tidhaahdaa kullu nafsin ilaahay waa soo gelaya aad gaalowdooda diinta ka baxday aad warkaagu caddaadee ma dhihi karo marka mana dhihi karo ilaahay nafsi laguma itlaaqi karo qur-aankii baa ku ilaaqay maxaa soo baxaya marka kullu nafsin daa'iqat lmowt waa nafta geeri aqbali karta waa nafta dhiman karta waa naf aan dhimasho loogu talagelin allah tabaaraka wa tacaala kullu nafsin ma gelayo daa'iqat lmowt ah, waa makhluuqiisa waxa dhimanaya ee isaga ma soo gelaya wuxuu yidhi markaa sheekhu faqad carafa wuu gartay marka man caqala cid kastoo fahantay can illaahi alle wax ka fahantay allaha tabaaraka wa tacaala ee cid kastoo wax ka fahantay waxay garatay annahu alle laa yacni inuusan ula jeedin nafsahu naftiisa macal anfusi nafafyaalka la jirankooda allatii nafafyaalkaasoo taduuqu dhadhaminaysa almowta geerida dhadhaminaysa ah, allah inuusan naftiisu nafafyaalka geerida dhadhaminaya aysan ku jirin way iska caddaha wey marka oo cid kastaoo caqli laho ilaahay xaggiisa wax ka fahmaysaay waa gartay taa iyada waqad dakara allah alla wuxuu sheegay caza wajal kulla nafsin buu sheegay ayb fakadalika marka kaa hore xaalay la mid tahay idaa goortii qaala uu yidhaahdo khaaliqu kulli shayin laa yacnii ulama jeedo nafsahu walaa cilmahu walaa kalaamahu maca alashyaai almakhluuq ah, waxyaalaha ilaahay abuurayo ee abuurka aqbalaya ee makhluuqaadkiisa naftiisa iyo cilmigiisa iyo hadalkiisu ma gelayo si aan kullu nafsin daa'iqatulmowtba aysan u gelaynin sidaysan tii horeba u gelin saas daraaddeed kullidan aad noo deliishatay meeshaad u deliishatay ma ahee macnaha waxa weeye waxaa laga wadaa waa cumuumun uriida bihi alkhusuus baa la dhahaa ah, yani hadalka asaaliibta luqadda carabigaa qur iyo sunnaduna ku yimid ayaa waxaa jira hadal ee yani gudo weyn oo caam ah laakiin cidda ku hadlaysaay ujeeddada uu ka leeya aynan cumuum ahayne khusuus buu ka wadaa wax walba kama wadee yacni wax ka mid ah kuwaas oo soo gelaya oo laakiin fara badan marba haddii kulli la isticmaalo ama waxaa laga wadaa dhammaan ama waxaa laga wadaa inta badan marka inta badan baa loo isticmaalaa qur-aankuna waa isticmaalay sunnaduna waa isticmaashay saas way macanaa fa fii haada kan dhexdiisa waxaa ahaaday marka dilaalatun tusmo wa bayaanun iyo caddayn liman cid loo caddaynaya caqala fahmay can illaahi xagga alle wax ka fahmay taasi caddayn bay u tahay wax fahmayay oo ilaahay nusuustii qur iyo sunnada si fiican u fahmayay oo ilaahay faham fiican siiyey ayay tusmo iyo caddayn u tahay ama ruuxii asagoo inuu wax fahmaba aan loogu talagelin ama diyaarba aanu ahayn kaasi waxba u tari maysa waa fa raxima allaahu allah u naxariista way marka man fakara ciddii fakirtay oo warajaca laabtay can qawli hadalka ka laabtay alladii hadalkaasoo yukhaalifu khilaafaya alkitaaba kitaabka iyo wasunnata sunnada khilaafaya allah u naxariisto ruux intuu fikiray oo isku noqday oo ismiisaamay khaladkiisa ka laabtay ya hadal kitaabka ilaah iyo sunnadaba khilaafsan intuu ku baraarugay ka laabtay bimacnaa inaad khaladkaaga aad fahanto bacda tawfiiq illaahi waxay u baahan tahay inaad adugu aad dadaasho ood fikirto oo aad ka shaqaysiiso caqligaaga iyo maskaxdaada ka shaqaysiiso ood si dacadnimo ah aad shayga u baadho ood u fikirto ood adilada u fiiriso kadib khaladkaaga ogaato markaad khaladkaaga ogaato kadib haddana inaad khaladkaagii ka noqoto geesinimay u baahantah ikhlaaska marka laga tago haddana jur'o iyo geesinimay u baahantah leanna dad fara badan waxaa dhibaya inuu yidhaahdo waan khaldamay ama waan khaldanaa ama waan gafay waan ka laabtay baa dhibaysa qaar badanna gafkoodiiba la tusi maayo oo inuu fikiro u fiirsado oo miisaamo oo baadho oo yaani waxa waaba ku adkaanaysaba labadaa qodob marka ruuxii ilaahay laisugu daraayo allah u naxariista waay waa ruux ilaahay tabaaraka wa tacala wanaag la damcayo intuu fikiray kadibna khaladkiisii ka noqday faraxima allaahu allah u naxariiso man fakara cid fakirtay oo khaladkiisa iyo yani waxa way miisaamay adilada u fiirsaday oo warajaca ka noqday can ilqowli hadalkii ka noqday alladii hadalkaasoo yukhaalifu khilaafaya alkitaaba kitaabka iyo wasunnata sunnada khilaafaya oo walam yaqul aan dhihin calallaahi alla korkiisana aan dhihin ila alxaqa xaq mooye alla korkiisana waxaan xaq ahayn aan iyo afcaashiisa iyo sifaadkiisa iyo marka laga hadlayo waxa aad ilaahay ku sheegayso waa inuu yahay wax daliilkiisu cadyahoo qeexan yahay yacni cidda aad ka hadlayso ma aha makhluuq oo kale ma waa meel haddaad ku gafto oo khalad aad ka gasho ay halista marka walam yaqul aan dhihin cala allaahi alla korkiisa ila alxaq ilaahay sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo markaad tidhaahdo waa makhluuq waa hadal culus soo ma allah sifaadkiisa markaad u diido oo aad waxaan jirin oo kale ka soo qaado ila waxaan sifalahay lahay waa waxaan jirin waa arrin culus saas daraaddeed walam yaqul cala allahi ila alxaq maxaa yeele fa ina allaha alle qad akhada wuu qaaday miihaaqa khalqihi makhluuqaadkiisa ayuu ballan adag ka qaaday ballan dhaar lagu adkeeyey ayuu ilaahay khalqigiisa ka qaaday oo ah inaysan ku been abuuran fa wuxuu yidhi waata meesha aayadda tilmaamaysa ballantaa ilaahay uu qaaday fa alla wuxuu yidhi alam yu'khad miyaan la qaadin calayhim korkooda miihaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii adkayd miyaan laga qaadin oo ah allaa yaquuluu inaysan dhihin cala allaahi alla korkiisa ila alxaqa wax cad sugan daliilkiisu cad yahay xaqa mooyaane inaysan ilaahay korkiisa wax kale ku sheegin miyaan kitaabka lagaga qaadin oo ballantaasi khalqigu miyayna gelin waa wa qaala alla wuxuu yihi fii aayatin ukhra aayad kale alla wuxuu ku yidhi inamaa xarama alla wuuinamaa xarama wuxuu xarimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha dembiyada fooshaxun maa dahara wixii muuqday oo minhaa fawaaxishta ka mid wamaa batana iyo wixii qarsoonaada wlima dembigiina alla waa xarimay walbaqya iyo xadgudubka iyo gardarrada biqayri xaqin xaqdarro lagu xadgudbo oo dadka lagu dulmiyo oo lagu gardarraysto wa an tushrikuuna alla waa xarimay inaad la wadaajisaan billaahi alle maa lam yunazil wuxuusan soo dejinin bihi isaga sultaanan wax xujo ah xujo lagu caabudo oo alle wax lagula wadaajiyo cid uusan ilaahay u soo dejinnin inaad ilaahay xaqiisa la siisaanood yani waxawey garab dhigtaanoo aad wax la wadaajisaan wa an taquuluu buu alla xarimay inaad dhahdaan cala allaahi alla korkiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogayn wa an taquuludaasuu marka ka wataa inaad ilaahay ku been abuurataan oo waxaan munaasib ahayn ilaahay ku sheegtaan oo asmaadiisi iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa inaad ku been abuurataanoo aad waxaydaan ogayn ku sheegtaan aad iska qasbataanoo mxuu ahaaye iska madax isaga ijtihaadaan oo maya waa hawl culus alimaam ibnu qayim caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay aayaddani dembiyada ay sheegtay waxay u tartiibisay u kala hormarisay say u kala fudud yihiin inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha fawaaxishtu dembiyadan soo socda marka la fiiriyo waa ta ugu fudud waxaa soo raaca waalithma waalbaqya bikayri alxaq oo waa aadamaha iyo ku-xadgudubkiisa iyo makhluuqa inaad dulmidood gardaraysato tanaa dembi ahaan soo raacda waxaa ku xigo wa an tushrikuu billaahi ma lam yunazil bihi sulaanan shirkigaa ku xiga oo labadaa horeba waa ka wenye isagana waxaa ka sii weyn wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun inaad ilaahay ku been abuurato ya oo aad iska indha adeegto asmaadiisa iyo sifaadkiisa adoon daliil iyo xujo haysanin inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan jirin aad ku sheegto oo aan xaq ahayn waa dembiga ugu weyn dunuubta la galo xataa shirkiga waa ka weyn sidaasuu tilmaamaya ibnulqayim caleyh raxmatullah ayadan tartiibka waxay u kala hormarisay say u kala fududaayeen midba midkuu ka horeeyo buu ka fudude midka ugu dambeeyaa ugu adag oo ugu culus macnaa dembiyada faqad xarama allahu alla waa xarimay an yuqaala in la alayhi calayhi korkiisa alkadib an yuqaala in la yidhahda calayhi korkiisa alkadibu been in lagu sheego korkiisa oo waxaan jirin oon xaq ahayn oo baatil ah in ilaahay lagu sheegoo lagu sifeeyo alla tabaaraka watacaala adoomadiisa waa u diido waa ka xarimay waqad qaala alla wuxuu yidhi wayowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda wayowma alqiyaamati maalinta qiyaamada taraa waxaad arkaysaa aladiina kuwa kadabuu kadabuu been sheegay cala allaahi alla korkiisa been ku sheegay waxaad arkaysaa wujuuhuhum xaal wajiyadoodu muswadatun ay tahay mid la madoobeeyey Ah, yani ninka ilaahay ku been abuuranay oo wuxuusan idinka sheegay ama wuxuusan mudnayn ku sheegay oo ilaahay xaqdarro ku sheegaya sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa isagoo wejigiisa la madoobeeyey fa acaadana marka allaha naga badbaadiyo idinka iyo wa iyaakum fa acaadana allaahu naga nabadgeliyo wa iyaakum iyo idinkaba min fitani daalliina kuwa lunsan fitnooyinkooda kuwa lunsan ooy ka mid tahay jahmiyadu muctasiladu qolyahaa lunsan fitnooyinkooda allah inaga wada badbaadiyo allaha inaga nabadgeliyo waqad dakara wuxuu sheegay allahu alle kalaamahu hadalkiisa wuu sheegay fii qayri mowdicin halkan wuxuu ka gudagelayaa qur-aanka kariimka alle tabaaraka wa hadalkiisa wuu sheegay bimacnaa waxa laga hadlayo soo ilaahay kalaamkiisa maaha qur-aankuna soo kalaamkiisa ka mid maaha qur-aanku markuu ka hadlayo hadalka alle ilaahay buu u tiiriyaa oo hadalkan inuu alle leeyahay ayuu qur-aanku sheegaa aayadaha sheegaya inuu ilaahay hadalkan leeyaho hadalkiisii uu yahay ayuu keenaya marka oo fara badan waqad dakara wuxuu sheegay allahu alle kalaamahu hadalkiisa wuu sheegay fii hayri mawdicin meel wax ka badan oo min alqur'aani qur-aanka ka mid hal meel waxaan ahaynoo badan ayuu qur-aanka ku sheegay alle hadalkiisa fa sammaahu wuxuu ku magacaabay meelahaasoo dhan kalaaman hadal buu ku magacaabay ayb walam yusamihi mana uusan ku magacaabin khalqan makhluuq kuma magacaabin inta qur-aanku uu ku imaanaya alla hadalkiisa ku imaanaysa meeluu ilaahay ku yidhi hadalkiisa uu ku sheegay inuu makhluuq yahay ma jirto waa hadal isagaa isu tiirinaya waxaa ka mida marka qowluhu odhahdiisaa ka mida alla uu yidhi fatalaqaa wuu kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigii xaggiisa wuxuu kala kulmay kelimaatin buu kala kulmay soma jeed hadda wuxuu ka hadlayaa qur-aanka keliya ma ahee kalaamka ilaahay oo dhan buu ka hadlaya aayadaha kalaamka ilahay ku soo aroor dhan buu ka hadlaya qur waa kalaamka ilaahay aayadaha haddana si gooniya u tilmaamayana wuu sheegi haddii marka hadalkii meeluu ku yimidba alle uu lahaa kalaamkiisa ka dhigo isagu isu tiiriyey qur uu kalaamkiisa noqday maxaa meeshaa ka soo baxaya qur waa sife ilahay baa ka soo baxaysa sidaas way maanaa ayib fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin kelimaadkaasi xaggee ka yimaadeen min rabbihi ah, allah isu tiiri wa qaala alla wuxuu yidhi waqad kaana fariiqun minhum qad kaana waxay ahaayeen xal wey waqad kaana isagoo ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid a yasmacuuna kuwa dhegaysta kalaam allaahi ilaahay hadalkiisa ah, soma towreed waa ah, towreed baa waxaa laga dhigay kalaam allah hadalka ilaahay bay dhegaysanayeen markay fahmaanna macnaha way leexinayaan macna marka allah tabaaraka watacaala kutubtiisii uu soo dejiyey kalaamkiisu ka dhigay waa hadalkaygii buuli wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka watacaala walammaa jaaa markuu yimid muusa muuse limiiqaatina ballantannadiiyo meeshii aan kula ballannay markuu yimid oo wa kallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii la hadlay hadalkayaa loo tiiriyey geed looma tiirin dhulla looma tiirin makhluuqn looma tiirinine hadalka alle isagaa isu tiiriyey wakalamahu alle uu la hadlay wakallamahu muuse uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay faacilka kalaamku waa alle ayb wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka watacaala innii anugu istafaytuka waanku doortay muusow cala annaasi dadka korkoodaan kaa doortay birisaalaatii risaalooyinkaygaan kuu doortay wa bikalaamii iyo hadalkayga soo ma jeeda yacnii hadalka alle oo tawreed ah waxyiga ilaahay uu nebi muuse ku soo dejiyay waa hadalkii alluu ah wabikalaamii wa qaala alla wuxu uhi tabaaraka wa tacaala wa kallama allaahu alla wuu la hadlay muusaa muusuu la hadlay takliiman la hadlid yani masdarkaasi takliiman yani waxay leeyihiin waxay yidhaahdaan haddii ficilka masdar lagu xoojiyo oo lafdigiisii ah mastarka muakid bal wuxuu meesha ka saaraa majaaska yani xaqiiquu ka dhigaa hadalka takliiman la hadlid xaqiiqa oo dhab ah oon wax kale ahayn ayib wa qaala alla wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi iyo rasuulkiisa annabiyi ahaa alummiyi ahaa alladii kaasoo yu'minu rumaynaya billaahi allana wuu rumaynaya kelimaadka allana wuu rumaynaya ama kelimaadka kowniga ha noqdeen ama kuwa sharciga ha noqdeen ayb faahbarana allaahu alla wuxuu noo sheegay ana anabiya nebigu sal ley wasalam kaana inuu ahaa yu'minu mid rumaynaya billaahi alle wa bikalaamillaahi ilaahay hadalkiisana inuu rumaynaya nebigu sal ley waslam saasuu alla noo sheegay aayaddaa wa qaala alla wuxuu yidhi aayad kale yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay badelaan kalaam allaahi ilahay hadalkiisa inay badelaan hadalka marka ilahay baa iskale isagaa isu tiiriye wa qaala allah wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru badihi midaadan hadday noqon lahaayeen khad likelimaati rabbi rabbigay kelimooyinkiis hadday baduhu khad u noqon lahayn lagu qoro lanafida wuu dhammaan lahaayeen albaxru baduhu way dhammaan lahaayeen qabla an tanfada intaysan dhammaanin kelimaatu rabbii rabbigay kelimooyinkiisu intaysan dhammaanin khadii baa dhammaan lahay oo badahanoo dhan wada khad noqday geedahoo dhanna wada qalimo laga dhigay ilaahay hadalkiisa qora la yidhaah intaan ilaahay hadalkiisu dhammaanin ma dhammaadee badaha dhan baa wada dhammaan lahaa bimacnaa ilaahay hadalkiisu inuusan lahayn dhammaad lahayn bay kutusaysaa marka kelimaatu rabbii kelimaadka ilaahay baa isu tiiriyey ayb marka kelimaadkaas kuwa sharciga iyo kuwa kowniga <clears throat> kownka ku abuuray ilahay intooba soo galeen wa qaala alla wuxuu uhi tabaaraka watacaala wain axadun haddii cid uun oo minaaxad oo min almushrikiina gaalada ka mida ah, istajaaraka hadduu nabadgelyo ku weydiisto faajirhu nabadgeli badbaado hadduu ku weydiisto ku yidha warniyo ibadbaadiyo nabadgelye isii nabadgelyada sii xataa yasmaca ilaa uu dhegaysto kalaamallaahi ilaahay hadalkiisa uu dhegaysto ah, yacni hadduu rabo inuu idin yimaado oo uu nabad helo si uu ilaahay hadalkiisa usoo dhegaysto qur-aankaad akhriyaysaan u dhegaysto nabad sii alla ah, nabadgeliyo ha yimaado qur-aanka ha dhegaysto ah kadibna markuu quraanka aanka dhegaysto meeshiisii uu ka yimid isagoo nabada ku celiya ayib macnaa maxaa la in jaanis loo siiyo qur-aanka fahamkiisa iyo dhegaysigiisa marka kalaam allaah waa ilaahay hadalkiisa waana qur-aanka wey macna walam yaqul ma dhihin alla tabaaraka wa tacaala xataa yasmaca khalq allaahi ma dhihin soo ma jeed kalaam allah ee muusan dhihin xataa yasmaca ilaa uu ka dhegaysto khalq allah ilaahay abuurkiisa oo qur-aankii abuur mee waa makhluuq meehe waa hadal alle tabaaraka wa tacala imaamku marka wuxuu yidhi fa haadihi tani nusuusun waa nusuus oo bilisaanin luqad ah carabiyin oo carabi ah mubiinin oo wax caddaynaya laa yaxtaaju uma baahna ilaa tafsiirin tafsiir uma baahna huwa isagu mubayan waa mid la caddeeyey ah kutubta qaarkood waxay qorayaan huwa bayinun waa mid cad bixamd illaahi ilaahay mahadiis bimacnaa yacnii intaasoo aayadood oo qur-aanka meelakagadisan kaga soo arooray inuu ilaahay hadalka isagu isu tiiriyo hal aayada aan la helin oo qur-aankii makhluuq ka dhigays dhammaan hadal ilaahay leeyahay ka wada dhigaya aayadaha iyaga waa war iska cad hadalkanna waa qur'aan luqadiisu carabi tahay warkiisu cad yahay tafsiir iyo hadal ba aan u baahnayn marka jahmiyow adeer laablaabka naga daawa ha in jahmi hadda intuu kuu yimaado oo jaahil ah, ama muctasili kuu yimaado aayadaha sidaa u cad u yidhaahda anaa fasiraya war maxaad fasiri waaba cad yihiin ya wax cad oo banaanka yaallay tafsiir iyo leexleexin uma baahna inaad noo fasfasirtana uma baahna kalaam allah waa kalaam allah waa warxad soo ma war iska cad waa sidaasuu ka wada ayib kadib ayuu imaamku wuxuu gudagelayaa haddana dhinac kale <clears throat> masaladan aad ba ugu dheeraaday laakiin inuu ku dheeraaday wakhtigaas iyo xaaladda jirtay baa keenaysa horaa usoo sharaxnay ayib waxaa uu gudagelay hadda kale inaga qur-aanka kariimka ah alle tabaaraka wa tacaala waxyaala fara badanna wuu ina amray waxyaalo fara badanna wuu inaga reebay soo ma qur-aanka waxaa ku badan sidaa yeela sidaa dhaha waxaa kaloo ku badan saa ha dhihina saa ha yeelina soo intuba kuma badna awaamir iyo iyo nawaahi haddaba jahmiyow intaasoo aayadoodoo ilaahay ku yidhi qur-aanka addoommada war sidaa dhaha marna maxay u imaan weyday inuu ilaahay addoommada amro inay dhahaan qur-aanku waa makhluuq intaasoo aayadood oo ilaahay qur-aanka ku keenay addoommadana uu kaga reebay waxyaalo badan oo uu yidhi sidaa ha dhihina sidaana ha samaynina marna maxay u imaan weyday inuu ilaahay yidhaahdo addoommadaydii qur-aanka ha dhihina waa hadalkii alle muxuu nahyi ugu imaan waaye ama amar ugu imaan waaye intaa qur-aanka ku soo aroortay mas'aladan intan la eg inay qur-aanka ku imaan weydo amarkeedu ama nahyigeedu ku imaan waayo si cad say ku suuroobi kartaa masalada halkaasuu galay wuxuu yidhi marka waqad sa'altu waxaan weydiiyey buuhi aljahmiyata jahmiyadii baan su'aal u jeediyey buuhi haddaan imaam axmed ah oo waxaan idhi alaysa miyuusan ahayn innamaa qaala allaahu alla inuu yidhi quuluu aamanna billaah soo aayadahan ilaahay ma dhihin waay quuluu dhaha addoommadiiyow aamannaa waxaan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay soo amar ma ah aayad kale haddana wa quuluu waxaad dhahdaan linnaasi dadka waxaad ku dhahdaan xusnan wanaag ku dhah soo amar labaad ma oo dhaha ah mid saddexaad waquuluu waxaad tidhaahdaan aamannaa waan rumaynay biladii midka unzila la soo dejiyey ilaynaa xagganaga wa unzila la soo dejiyey ilayka idinka laydiin soo dejiyey taana soo dhaha labaad maaha oo amara midda afraadi waxa weye waquuluu soo alla ma dheh waquuluu dhaha addoommadiiyow qowlan oo dhihid sadiidan oo toosan oo saxa ah dhah ayadoona soo amar kale maa mid kale haddana faquuluu waxaad dhahdaan faquuluu shhaduu markhaati ka ahaada biannaa annagu muslimuuna inaan muslimiinna soo amar kale iyadana wa qaala wuxuu alla yidhi haddana waqul waxaad tidhaahdaa alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiin buu ka yimid waa amar labaadoo dhaha ah. amar kaleoo dhaha waa wa qaala wuxuu aayad kale alla ku yidhi faqul waxaad tidhaahdaa salaamun calaykum nabadi korkiinna ha ahaato intaasoo wada qul ah dhah dheh dhaha walam nasmac maanaan maqlin buu idhi allaha alle oo yaquulu dheh dhahaya quuluu dhaha inna kalaamii hadalkaygu khalqun waa makhluuq ya war mas'aladan sidan u weyn inayna marna qur-aanka ku soo aroorin dhaha hadalka alle waa makhluuq dhaha oo alle inuuna amri waayo maxay ka dhigantaa wey macnaha intaasoo shay oo ilaahay uu leeyahay sidaa dhaha sidaa dheh in lagu dari waayo qur-aankuna waa makhluuq dhaha macnaha waxay kutusaysaa war aad la timid inuu ah, hadduu shay arrinkaasi jiraya oo saxyah oo laasim yah ilaahay baa addoommadiisa amri laha soo ma intaasoo aayadoodoo amarku ku yimid ayay ku imaan lahaydoo la dhihi lahaa addoommadiiow waxaad dhahdaan qur-aanku waa makhluuq hadduusan alla amrin meesha maxaa ka soo baxay ya jahmiyow jeebkagaad kala timid wey man adeernala dhaaf warkan ayib taasoo mid maa intaasi waa aayadihii amarka ku yimid haddana aan lagu haynin inuu ilaahay amray qur-aanku waa makhluuq inaan dhahno nahyigii u imaada marka wa qaala alla wuxuu yidhi haddana walaa taquuluu hadhihina alaaatun ilaahyadu waa saddex hadhihina intahuu ka jooga arrinkaa daaya Ah, walaa taquuluu baa laga wada hadda ujeeddadu waxa weeye walaa taquuluu ha dhihina saddex ilaah baa jira ya hadalkaa ha dhihina wa qaala wuxuu alla yidhi aayad kale walaa taquuluu ha liman cid ku dhihina alqaa riday ilaykum xaggiinna assalaama salaam idiin soo riday lasta ha dhihina mu'minan mu'min ma tihid idin salaamay mu'min ma tihid ha dhihina waa aayad kale hadana laa taqulu ha dhihina raacina ha ku dhihina nebiga sal la alay ayadana waa mid kale aayad kale haddana walaa taquluu ha liman yuqtalu cidda la dilay fii sabiili illahi jidka ilaahay lagu dilay amwaatun waa kuwa dhintay ha ku dhihina dad ilaahay jidkiisa lagu dilay ha dhihina wuu dhintay kelimadaa looma isticmaalo way macana walaa taquulanna aayad kale walaa taquulanna ha dhihin lishayin shay ha dhihin innii anigu faacilun mid samaynayaan ahay daalika shaygaasi hadan berri baan samaynaya ha dhihin an yashaa allaahu inuu alla doono mooye shay berri samaynaya ha dhihin inaad insha allahu aad ku darto ilaa an yashaa allahu mooyaane sidaas weya marka waa reebid waay walaa taquulanna aayad kale haddana falaa taqul ha dhihin lahumaa labada waalid uffin ha ku dhihin hadal cadha walaa tanharhuma hana guulguulin soo ma jeed waalidiinta uffin ha ku dhihin waa nahyi soo ma ayb aayad kale haddana walaa tadcuu ha baryin maca allaahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale mid kaloon alla ahayn ha baryin alla la jirankiisa iyadana walaa tadcu waa reebid hadal layska reebay ayb walaa taqtuluu ha dilina wlaadakum caruurtiina min imlaaqin faqri dartii ha u dilina baahi iyo xaaje daraaddeed ha u dilina ayadan waa nahyi layska reebayo caruurta layntooda walaa tajcal aayadda kale walaa tajcal ha yeelin yadaka gacantaada maqluulatan mid la laabay ilaa cunuqika luquntaada xaggeeda mid loo shakaalay xagga luqunta luqunta lagu dhaji gacantaada ha ka dhig ayadana waa nahyi waay ayb walaa taqtuluuha dilina annafsa nafta allatii naftaasoo xarama allahu alla uu xarimay ila bilxaqi inaad xaq ku dishaan mooye ayadana waa nahyi layska reebay in nafta xaqdarre lagu dilo aayadda kale haddana walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi agoonka xoolihiisa ha u dhowaanina ila bilatii tii inaad ugu dhowaataan mooyaane iyo iyadu axsan ugu wanaagsan dariiqadii jidka ugu fiican oo dantiisa inaad ugu dhowaataan mooye ayadana agoonta xoolahoodii in loo dhowaadaa layska reebay haddana aayad kale walaa tamshiha ha soconin fil ardi dhulka dhexdiisa maraxan xaraga kibir wa miluhu kaa wixii la mid ah filqur'aani qur'aanka dhexdiisa kaiirun waa ku badan yahay oo kaa la ah, muxuu ka wadaa bimacnaa in waxyaalo layska reebo oo saaha dhihina oo saaha samaynina nahyigaasi qur'aanka waa ku badan yahay fa haada kani marka maa naha allaahu waa wuxuu alla reebay canhu xaggiisa walam yaqul ma dhihin lanaa annaga naguma dhihin laa taquuluu ha dhihina ina alqur'aana qur'aankii kalaamii waa hadalkayga ah, inta ilaahay nahyi qur'aanka ku sheegay ee ha dhihina iyo ha samaynina ah jahmiyow miyaad ku haysaa inuu ilaahay yidhi qur'aanka ha dhihina waa hadal alle ah, iyadoo nalaga reebayo qur-aanka inaan idhaahno waa hadalkii ilaahay oo laysu diidayo miyaad ku haysaa waa iyadana laguma hayo ayb ujeeddadu maxay tahay marka waa xujo aad u xoog badan waa weliba xujadaasi waxay sii dhammaystirmaysaa markaad ogaataan muctasilada iyo jahmiyadu ilaahay in hadal iyo loo diido kalaam waa tansiih agtooda ya ilaahay in la nasaho halkaasay gelaysa agtooda waa ictiqaadkooda alle in la nasahana waa mabda'a ugu horeeya mabaadi'da caqiidadooda ayib alle ha la nasaho waxay ka horaysaa agtooda risaaladay ka horaysaa rasuulnimada intaadan qirin ka hor horta ilaahay waa inaad nasahdo mabda' marka culayskaa leh oo meeshaa ku jira oo ilaahay nasihidiisaba salka ku haya haddana inuu qur-aanka ku imaan waayo in lays amro qur-aanka ku imaan waayo in layska reebo macnaheedu muxuu yahay waa arrin saa u weyn oo culayskaa leh oo diintaba asalkeedii ay ka bilaabanayso tansiih ah oo risaaladii xataa ka horreeya in ilaahayna amri waayo ama naga reebi waayo oo laga hadli waayo sidaad sheegaysana loo sheegi waayo adeer maxay ku tusaysaa wa jahmiyo lafcad baa toobin ku haysaa warka murtidiisu Ah. ilaan waxa weeyaan masaa'il intaa ka fudud oo aan gaadhsiisnayn halkaa buu qur'aanku reebaya oo na amraya oo ka hadlaya masaladan culays kale maxaa looga tegay maxaa uu qur-aanku u dhihi waayey mar uun ay ugu imaan weyday qur'aanku waa muxuu ahaaye dhaha waxaad dhahdaan qur'aanku hadalkii ilaahay ma aha ah. waxaad dhahdaan qur-aanku waa makhluuq hadhihina qur-aanku hadalkii alla weeyey arrintaasi waa qalada iska ilaaliya maxaa maruun loo odhan waayo lama dhihin soomaa dee xageed u socotaa wey marka waad wareersan tahay sidaas weeyaan ayb bimacnaa waajibaadka waaweynee sidaasoo kale ah qasab waa inuu qur-aanku ka hadlo waxaa sii xoojinaysa qaacido waxaa jirta yani waxa way dhahaysa takhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus soo ma wakhtigii loo baahnaa in mas'aladan la caddeeyo in laga dibdhigaayey ma bannaana saas daraaddeed wax jira hadday tahay waa la caddayn lahaa qur-aankaa ka hadli lahaa bal iskaba dhaafe qur'aanku cagsi buu uga hadlay waa ka hadlay qur-aanku laakiin see buu uga hadlay qur-aanku wuxuu uga hadlay jahmi siduu wato si aan oo wuxuu uga hadlay qur-aanku inuu yani alle uu sifadiisa yahay makhluuqna uusan ahayn qur-aankuna inuu yahay hadalka alle inuu ka mid yahay tabaaraka watacala saasuu uga hadlay sidaad wadata ma aha dhinac kaluu haddana imaamku masalada inoogu dhigay wuxuu yidhi waqad sammad way magacowday almalaa'ikatu malaa'igtiibay waxay ku magacowday kalaamallaahi ilaahay hadalkiisii waxay ku magacowday kalaaman bay ku magacowday walam tusamihi mayna ku magacaabin khalqan makhluuq kumaynan magacaabin fii qowlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa dhexdeeda uu yidhi xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum qaluu lxaqa malaa'igtii ilaah markay ilaahay ka hadlaysay hadalkiisa hadal allay ku sheegtay ee makhluuq mayna ka dhigin aayaddaas waa xataa idaa fuzica markii la argagax siibo can quluubihim qalbiyadooda markii argagaxa laga ayay qaaluu yidhaahdeen maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin muxuu yidhi iyagaa isweydiinaya manaa wuu inoo fasiri doonaaye <clears throat> isaga inoo caddayn doona macnaha laga wado qaaluu malaa'igtii waxay yidhahdeen maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin iyagaa isweydiinaya qaaluu waxay yidhahdeen kuwii jawaabayay alxaqa xaq buu alla yidhi xaq baa alla ka soo fulo alla tabaaraka wa tacala xaq buu ku hadlay wadalika kaasina waxa weeye ana almalaa'ikata malaa'igtu lam yasmacuu maysan maqlin sawta alwaxyi waxyiga sawtkiisa bayna ciisa wa muxamadin sal lla ley wasalam labadaa nebi dhexdooda waxyiga alle sawtkiisa malaa'igtu maysan maqlin muddadii udhaxaysa wa baynahumaa labadaa nebina waxaa u dhexaysay sittu sanatin lix boqol oo sanaa udhexaysa waxaa laga idinka wuxuu idin qorayaa wa baynahumaa kada wa kada sana soo ma intaa iyo intaasoo sana udhaxaysa laakiin riwaayadka qaar kutubta nusakhda kitaabka qaar ka mida ah waxay qorayaan wa baynahumaa sana labadaa nebi oo sana udhaxaysa ayb ah, muddadaa iyadaa marka nebi ciise calayhi salaam markii kor loo qaado iyo nebi maxamed soo diridiisa sal lla alay wasalam muddadii u dhaxaysay malaa'igtu waxyiga alle sawdkiisa maysan maqlin fitrada iyada ah sawdka maysan maqlin ayib tafsiirkaas oo muddadaa labada nebi u dhaxaysay inaysan malaa'igtu sawtal waxyi inaysan maqlin imaamka waa looga horreeyo mufasiriintii salafka qaar ka mid ah sidaa maray sida qataada iyo eh, muxuu ahay eh, nin lihi jiray kalbi iyo wax weeyaan tafsiirkaasi waa jira ayb intaa markii aynan malaa'igtu sawtka waxyiga maqlin muddadaa labada nebi u dhaxaysay fatradaa falammaa awxa allaahu markuu ilaahay u waxyooday jalla weynaa anaa'uhu ammaantiise ilaa muxamadin muxamed markuu u waxyooday sal ley waslam markuu waxyigii nebiga ku bilowday ayaa samica waxaa maqlay almalaa'ikatu malaa'igtii baa maqlay sawtal waxyi waxyiga sawdkiisii bay maqleen ka waqci alxadiidi sida birta dhicitaankeedoo kale cala asafaa'i dhagax weyn oo sibsiba korkiisa ay ku dhacday ayib yacnii waxyigu markuu u imaanaya nebiga sal lla lay wasalam qaabab kala gedisan buu ugu imaan jiray mar marmarka qaarkood wuxuu ugu imaanayaa sidii danan oo kale yani birta marka dhagax sallax ah dhagax weyn oo sallaxa ah marka silsiladda ama birta lagu dhuftooo kale soo dhawaaq kama baxo dhawaaqaasoo kalaa u imaanaya waxyigiiyo sawdkaa wata baa nebiga u imaan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh malaa'igtu marka sawdkaasay maqlayaan ayib samica almalaa'ikatu way maqleen sawtalwaxyi waxyiga sawdkiisii maqleen ka waqci alxadiidi xaaluu la mid yahay birta dhicitaankeeda cala asafaa'i dhagaxa sallaxa ee sibsibka korkiisa ay ku dhacdo sawd noocaasoo kale ah fadannuu markaasaa waxay maleeyaan markay sawdkaa maqleen annahu isagu inuu amrun inuu amar yahay oo min amri saacati qiyaamada arrinkeedii ka mid waa naxday marka waa argagaxeen dhawaqan markay maqleen muddo wey maysan maqlin oo nebi ciise waxyigii u imaan jiray baa u dembeeyey muddoma kadib markay ka soo wareegtay oy maqleen waxyigii nabi maxamed loo waxyoonayay baa waxay is yidhaahdeen war ma saacadii baa dhacday ma qiyaamadii baa dhacday markaasay argagaxeen sidaas wey macnaha fadannuu maxay u maleeyeen annahu isagu yani dhawaqani iyo sawdkani mrun inuu yahay oo min mri saacati fafasaxuu markaasay argagaxeen wa kharuu way daateen oo way dhaceen liwujuuhihim wejiyadooday u dhaceen sujadan xaalayihin kuwa sujuudsan malaaigtii marka waa daadato sujuud bay la daateen fadalika kaasi qowluhu ilahay odhaahdiisa way caza wajalla uu yidhi xataa idaa fuzica an quluubihim malaa'igtii sooma argagixin soo sujuud lama daadanin argagixii qalbigooda galay baa marka laga siiboo laga saaray markii argagixii qalbigooda laga saaray bay marka waxay isweydiinayaan war waxaynu maqallaya ilaahay kasoo soo fulay muxuu ahaa su-aashii marka haddana isaga jawaabayaan qaaluu lxaqa alla wuxuu ku hadlay xaq buu ku hadlay saas way manaa yacni waxyii xaq ah yaa alla ka yimid wey macnaha sidaasay isugu jawaabayaan ayib yaquulu wuxuu leeyahay oo ujeeddadu ay tahay xataa ida njalaa markii uu faydmay alfazacu argagixi can quluubihim qalbiyadooda markuu ka faydmay malaa'igta qalbiyadooda ayaa rafaca almalaa'ikatu malaa'igtii kor bay u qaadeen ru'uusahum madaxyaalkooday kor u qaadeen oo sujuuddii bay ka soo tooseen fasa'ala markaasuu weydiiyey bacduhum qaarkood bacdan qaarka kaley weydiiyeen baa isweydiiyey fa qaaluu waxay yidhaahdeen maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin muxuu yidhi ayib rabbigiin muxuu yidhi qoladii kale maxay ku jawaabeen qaaluu lxaq soo ma imamku imaamku wuxuu yidhi marka malaa'igtu maxay tidhi maadaa qaala rabbukum soo dhihin walam yaquuluu malaa'igtu ma dhihin maadaa khalaqa rabbukumna ma dhihin ya malaa'igtu markay ilaahay ka hadlaysay hadalkiisa waxay yidhaahdeen iyo waxyiga maada qaala muxuu yidhi rabbukum rabbigiin muxuu ku hadlay ee ma aysan dhihin maadaa khalaqa muxuu abuuray rabbukum rabbigiin ma ayna dhihin yaani ilaahay hadalkiisii malaa'igtu makhluuq iyo khalqi kuma sheegine hadal alle ayay ku sheegtay way macnaa fa haadaa kani bayaanun waa caddayn liman cid loo cadaynaya araada allaahu alla uu doonay hudaahu hanuunkiisa ciduu allah hanuun la rabo ayay caddayn u tahay oo wax loo caddaynaya ninkaan ilaahay hanuun la rabina dee waxba ma teerkarti wey macnaha si kasta haddii dhinac kasta wax looga sheego waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shayan waay macnaha ayib yacni adiga ma hanuunin karaysa qaabkaa imaamku uu adda aayadda u fasiray xadiis baa ku soo aroortay horta intaynaan gaadhin tabtaa uu hadda aayadda u deliishaday ayaa waxaa isaguna u deliishaday alimaam albukhaari calayh raxmat ullah labadiisa kitaab saxiixulbukhaariga kitaabu tawxiid waa kitaabka ugu dambeeya kutubta saxiixulbukhaariga kitaabka ugu dambeeya baab waxaa jira uu u sameeyey alraddu cala aljahmiya kitaabuu ku magacaabaa jira alraddu cala aljahmiya wakadalika kitaabkiisa khalqu afcaali alcibaad aayaddan wuxuu u deliishaday sida imaamu axmed uu u buu bukhaarina ugu deliishaday ayib marka shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leey waxaa dhici karta inuu bukhaari ka qaatay imaamu axmed inuu ka qaatay oo istidlaalka uu sidaa uga qaatay way dhici kartaa inuu ka qaatay cidaan imaamu axmed ahaynoo ardadiisii ka waa dhici karta uu ka maqlay oo sidaa isaguna ugu deliishaday inay iswaafaqeenna way dhici kartaa inay iswaafaqeenoo istidlaalkoodu iswaafaqayna waa dhici kartaa intuba waa suurtagal isla sidaasuu marka u deliishadayo wuxuu yidhi imaam bukhaari caleyh raxmatullah walam yaqul maada khalaqa rabbukum dabtaasuu isaguna u deliishaday man ayb wuxuu keenay imaam bukhaari caleyh raxmatullah saxiixiisa laba xadii uu ku xoojinayo masalada iyadaana wuu keenay oo xadiidka hore waa xadiidka jaabir bni cabdillaah tacliiq buu isagu ku wariyaa laakiin xadiidka adlmufradkuu ku xidhiiriyey axmedna wuu soo saaraya heyrkiiba wuxuu leeyahay nebiga sal ley wasalam rasuulku wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay oo dhahaya yaxshuru allahu alcibaada fayunaadiihim bisawtin yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub ana almeliku ana adayaan yacnii alle addoommada markuu isu keeno maalinta qiyaamada wuu u dhawaaqaya wuxuu ugu dhawaaqayaa sawt uu maqlayo cidda fog iyo cidda dhowba ay maqlayso sawt la wada maqlayo ayuu ilaahay addoommadiisa ugu dhawaaqaya wuxuu ku leeyahay ana almeliku anigaa boqor ah ana dayaan ah, anigaa midka addoommada abaalmarya ah abaalgud anaa bixinaya anigaana boqor ah addoommadu waa wada maqlaya xadiikaasi waa xadiis suganoo waa xasan culimmada qaarna waa saxiix bay leeyihin laakiin bukhaari wuxuu ku keenay tacliiq buu ku keenay meelahaasu ku keenay meelahaas eh, muxuu ahay saxiixa iyo eh, yani eh, khalqa faclcibaad labadaba ku keenay kadib wuxuu keenay imaam bukhaari caleyh raxmat ullah xadiidka saxiixa ee abuu hurayra uu warinayo nebiga ka warinay sal lla alay wasalam oo rasuulku yuri sal lla alay wasalam idaa qada allahu almra fi اsamaa ilaahay markuu samada arin xukumo samada dhexeeda markuu amar xukumo darabat almalaa'ikatu biajnixatiha khudcaana liqowlihi malaa'igtu garbabyadeeda ayay isku garaacaysaa iyadoo u khuduucsan ilaahay hadalkiisa kaannahu silsilatun calaa safwaan sawdka ay maqlayaan waxa uu la mid yahay sidii silsilad bir lagu garaacay dhagax sallaxa oo kale sawdkaasoo kaley maqlayaan markaasay malaa'igtu argagaxayaan sawdkaasi cid walbuu gaadhayaa marka malaa'igtii ah faidaa fuzica can quluubihim quluubtooda markii laga siibo malaa'igta argagixii galay qaaluu maada qaala rabbukum su-aashaasay qaar weydiinayaan war rabbigiin muxuu ku hadlay oo yidhi qoladii kalea jawaabayso qaala liladii qaala alxaq wa huwa alcaliyu alkabiir qolada kalea markaa jawaabayso alla xaq buu ku hadlay waana midka sarreeye weyn xadiikaasi bukhaarigu ku yaala iyo heyrkiiba nusuustaasuu keenay alimaam bukhari caleyh raxmatullah aayadan imaam buhaari waxaanu jira imaam axmedu saa u deliishaday ayuu isaguna sidoo kale qaabkaa ugu deliishaday axaadiistana waa u keenay marka malaa'igtii waxay qirsan tahay inuu ilaahay hadalkiisu sifa yahay uu ilaahay leeyahy ee uusan makhluuq ahayn qur'aankiina sidaasaa ku yimi jahmi iyo muctasilo iyo balaayadan habaarka qabtaay xaggee ka keentay wey warkan marka waa waxyu shaydaan waa wuxuun shaydaan u akhriyey oo meelo baas ka yimid wa hada billahi towfiiq sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslem